alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin w sala allahu cala muxamadi wacala ali muxamed w salama tasliima kasiira waxaynu ka bilaabaynaa in sha allahu tacaala aayadda toddoba iyo sagaashan ee min suurati nisa allah waxa uu yidhi ina aladiina twaffaahum almalaa'ikatu dalimii anfusihim qaluu fima kuntum qaluu kuna mustadcafiina fi lard qaluu alam takun ardu allahi waasicatan fatuhaajiruu fiiha faulaa'ika ma'waahum jahannam wasaa'at masiiraa allah waxau idhi ina aladiina kuwii tawaffaahum ay oofsanaysay tatawaffaahum bay u dhacaysaa min baabi xadfi ixda taa'ayn almalaa'ikatu malaa'igtu ay oofsanayso nafta ka qabanaysay waxay malaa'igtu oofsanayeen daalimii anfusihim xaalay nafahooda dulmiyeen bay malaa'igtu oofsanaysay waxaa laga xaalaynayaa yani mafcuulka laga xaalaynaya damiirka haada tawafaahum ayaa laga xaalaynaya waxaa malaa'igtu oofsanayso nafta ka qabanaysay kuwaa la oofsanayaa xaal ay yihiin daalimii anfusihim qaar nafahooda dulmiyo ku xadgudbay oo hijradii oo ku waajibtay oo ay kari karayaan ay la iman waayeen oo ka tageen farducaynna ay ku ahayd qaaluu waxay yidhahdaan malaa'igtu fiima kuntum maxaa ku sugnaydeen xaaladee baa ku sugnaydeen qaaluu waxay yidhaahdaanoo ku jawaabaan kunnaa mustadcafiina fi alard kunnaa waxaannu ahaan jirray mustadcafiina qaar la daciifsado la tunjileecsadaannu ahaan jirray fil ardi arlada gudaheeda lagu daciifsado oo lagu tunjileecsado ayaannu ahaan jirray yacnii gaala xoog nagu haysatay yagaa nagu amarku taaglaynayey annaguna dacfo iskaga hoos nool ayaannu ahayn qaaluu waxay yidhahdaan malaa'igtii alam takun ardullaahi waasicatan fatuhaajiruu fiiha alam takun miyaynay ahayn ardullaahi arlada ilaahay waasicatan mid ballaaran miyaynay ahayn fatuhaajiruu fiiha dabeeda ay hijrootaan fiiha arladaas markaa waxawa gudaheeda a hijrootaanoo haddii meel marka laydinku dhibaataynayo oo diinkii ku camal fashaan oo muujisataan oo shacaa'irtiisii muujisataan waajibaadkiisii ku camalfashaan laydiin diidaayo meel kale oaan laydiin diidayn aa u hijrootaan oo u haayirtaan fa ulaa'ika kuwaa la soo sheegay ma'waahum hoygoodu jahannamu jahannama weeyi wasaa'at waa xumaatay masiiran ay hiya jahannami masiira min jihati masiir bay u xumaatay meel loo noqdo ayay u xumaatay ta markaa waxa weeye damiga iyo dhaleecaynta lagu gaar yeelay waxa weeye waa jahannama weeyi ila almustadcafiina hoygoodu jahannamo weeye ila almustadcafiina kuwa mustadcafiintaee la daciifsaday mooyaane marka kuwaa laga reebo min alrijaali ee rag ahaaday walnisaa iyo dumar ahaaday walwildaani iyo carruur ahaaday wildaan waa jamcu waliid yacni marka waa carruurtii laa yastatiicuuna xaal kuwaasi aynay kari karayn xiilatan tab ay ku baxsadaan oo ku hijroodaan aynay awoodi karayn walaa yahtaduuna aynay ku hanuunayn sabiilan waddo hijrana aynay ku hanuunayn yacnii tab iyo tamartoonna aan hijro u lahayn kuwa aan kari karayn inay hijroodaan noocay doonaanba ha ahaadaane fa ulaa'ika kuwa casa allaahu ilaahay wuxuu mudan yahay oo xaqiiqo ku yahay an yacfuwa canhum inuu cafiyo ayuu ilaahay xaqiiqo ku yahay wa kaana allahu allahu wuxuu ahaaday mar walbana yahay cafuwan mid cafin badan ghafuuran oo dembi dhaafis badan dunuubtana u xilqariya cidda ahluliimaanka ah aayaddani sabab bay lahayd xadiiska bukhaariga ayaana tilmaamaya bukhaarina saxiixiisa wuxuu kusoo wariyey baab marka la yidhaahdo taksiiru sawaadi alfitan oo kitaabulfitan ka mid a ah. ninbaa cikrimo u imanaya wuxuu odhanayaa ciidan baa madiine loo soo diray waa wakhtigii markaysaga yacni fitanku ay dhaadhacayeen markaasaa wuxuu yidhi ciidan baa madiine loo soo diray aniguna waxa weeye ciidankaa baa laygu qoray marka hortegiisa mise waxa weeye waa yacni markaa inuu ka soo qayb galo wakhtigii yaziid baa kollay ciidan loo soo diray madiine inay waqtigaa tahay baa laga yaabaa riwaayadu may caddayn ka warran buu yidhi cikrima weydiinaya markaasuu odhanaya cikrima ha ka qayb gelin waayo ibnu cabbaas wuxuu ii sheegay buu yidhi dad baa hijradii nebiga calayhi salaatu wasalaam umay soo hijroona maka iskaga sugnaadeen iyagoo hijradii kari karaya bay maka iskaga sugnaadeenoo iyagu may soo hijroon markay gaaladii qureysheed u soo baxeen dagaalkii beder bay dagaalkii soo raaceen ciidankii yacni marka ayay soo raaceen gaalada riwaayada bukhaarigu ma caddaynayso in la soo khasbay laakiin xadiis kale ayaa sheegaya in la soo dirqiyey waxay soo raaceen markaa ciidankii gaaladay soo raaceen markaasaa midkood baa markaa yani marka sahmi ay xagga muslimiinta laga rido qaar ka mida kuwiibuu ku dhacaa markaasuu dilaa markaasaa saxaabada qaarkood waxay yidhahdeen qatalnaa ikhwaanana walaalaheen baynu dillay markaasaa aayaddani ku soo degtay ina aladiina tawaffaahum almalaa'ikatu daalimii anfusihim qaaluu fiima kuntum alaaya isagu wuxuu ka daliishanayay cikrima inaan marka waxa sawaad ulfitan aan laga qayb gelin ayuu ka daliishanayay macnaha laakiin asaalatan ay ku soo aroortay waxay ku saabsanayd yacni hijrada tegitaankii laga tegey inay markii dambe saabtay in markaa safkii gaalada la soo galo ama ikhtiyaar ha lagu soo galo ama markaa waxawe dirqin ha lagu soo gale ama dirqin ha lagu soo gale riwaayada kale dirqinta sheegaysa culamada qaarkood baa quweeyo saxiixyada kuma sugnaa marka waxaa laga qaadanayaa hijradu inay farducayn ahayd baa laga qaadanaya qofkii kari kari waayey in hijradu ka dhacaysayna waa laga qaadanaya waayo allah waa ka reebay waciidkii goodigii ila almustadcafiina min alrijaali walnisaai walwildaani laa yastatiicuuna xiilata walaa yahtaduuna sabiila fa ulaa'ika casa allahu an yacfuwa canhum marka waxaa laga qaadanayaa yani markaa haddii la kari kari waayo inay tahay cudurdaar ayaa laga qaadanaya hijrada maka laga hijroonayo ee madiine loo hijroonaya inay waajibo ahayd oo farducayn ahayd baa laga qaadanaya laakiin markii dambe waxaa soo aroortay nebiga calayhi salaatu wasalaam inuu yidhi laa hijrata bacda alfatxi hijro markaa jirtaa ma jirto markii maka la furtay dabadeed walaakin jihaadun wa niya ha yeeshe waxaa baaqiya jihaad iyo niyo ayaa baaqi ah xadiiska saxiixa laa hijrata bacda alfatxi lagama tilmaamaayo in hijradu itlaaqan mansuukho wada tahay oo aan beledba laga soo hijroonaynin ama hijrada markaa wax waajib ka ahiba aanu jirin laakiin ahlucilmigu waxay yidhaahdeen oo ku xambaareen agsarkoodu laa hijrata bacda alfatxi in laga tilmaamayo khusuuska maka hijro laga hijrooda ayaan jiraynin furashadii maka la furtay dabadeed liannaha saarat daara islaam maxaa yeelay daaru islaam bay noqoto mar hadday daaru islaam noqotay macno looga hijroodaa meesha ma taal halka loo hijroonayay halka laga hijroonayo mid walba waa daaru islaam weeye alcilmiga qaarkood oo yidhi waa jiraan qowl labaad oo odhanaya hijradii fadliga badnayd yacni waxa weeye ma jirto sidaas u cabiray waa jiraan laakiin wejiga hore ayaa sii arjaxan waxay culammadu isla ogol yihiin hijradu inay baaqi tahay oo nusuustuna waa sheegaysaa inay hijradu baaqi tahay beledu kufrin laga hijroodo oo beledu islaam loo hijroodo inay baaqi tahay culammadu waa isla ogol yihiin waa biijmaaci ahlicilm nusuustuna waa sheegays adilada ku soo aroortay hijraduna mansuukha ma aha laakiin xadiiskaasi wuxuu ku saabsan yahay khusuuska maka hijro laga hijroonayo ayaan baaqi ahayn baa laga tilmaamaya hijradu caam ahaan inay baaqi tahay oo beledada gaalada in laga soo hijroodo ay tahay waxaa laga qaadanaya adilada caamkae soo aroortay ee hijrada sheegaysa yacni marka aayaadka markaysaga hijrada amraya arlada ilaahay inay ballaadhantay tilmaamaya in loo hijroodo markaysaga sheegaya axaadiista kale ku soo aroortay ee axaadiista nebiga sala allahu aleyh wasalam ee nebigu sala allahu aleyh wasalam uu yidhi laa tanqaticu alhijratu xataa tanqatica tawba walaa tanqaticu tawbatu xataa tatluca ashamsu min maqribiha yacni hijradu go'i mayso ilaa marka waxa weeye towbaddu ay go'do yani toobaduna go'i mayso ilaa qoraxdu galbeed ka soo baxdo xadiisaa lagu soo wariyaa jiraa yani axaadiis kale oo sii xoojinaysaana waa jirtaa oo markaysa wax iyaguna la macna ah oo qaarkood ay tilmaamayaan laa tanqaticu alhijratu maa quutila alcaduwu hijradu go'i mayso inta cadowga lala dagaalamayo axaadiistaana culammadu waa quweeyeen qaarkoodna asaaniddoodu waa xasana qaarna waxa weeye dacfigoodu waa dacfi markaysaga munjabira oo kabmaya weeye axaadiis kaleoo marka asaaniiddeedu qawi tahayna waa soo arooreen oo qaarkood saxiixay yihiin oo hijrada ku saabsan oo nebigu calayhi salaatu wasalaam uu sheegaayo in markaysagaa beledka gaalada laga soo hijroodo qaarkood ay tilmaamayaan qofka marka waxaa gaalkii hadduu islaamo in aan wax camalaba laga aqbalayn xataa yufaariqa almushrikiina ila almuslimiin ilaa uu gaalada ka faaruqo oo muslimiinta markaysaa usoo faaruqo usoo hijroodo yani xadiiska caynkaasna culamada qaarkood waa taxsiiniyeen bacdi culamada ka mid oo saxiixiyana waa jiraan axaadiis kaloo la macno waa jiraan ahlucilmiga qaarkoodna ijmac bay ku soo naqliyeen ibnu kasiirku tafsiirkiisa aayadda markuu fasiraayo saddexdan aayad aynu akhrinay wuxuu odhanayaa culammadu waxay ku ijmaaceen laba sharti haddii la helo hijradu inay tahay waajiba ay waajibatun bilijmaac inay tahay labada sharti waa maxay waa in qofku markaa waajibaadka diinta iyo shacaa'irta diinta wax ka mida aanu muujisan karayn ama tamakunayn oo awoodayn inuu ku camal falo ee loo diidaayo waa shardi walow hal waajib ha noqoto waxa loo diidaayo ee aan loo oggolayn qofka dumara haddii loo diidaayo xijaabka inay qaadato is asturto oo beledka gaalada ay ku nooshahay hijradu waa ku waajibaysaa shardiga labaad hadduu raaco haddii loo diidaayo shacairta diinta inay muujistaan ama markaa nin ha noqdo ama qof dumar ha noqdee hijradu waa ku waajibaysaa haddii lagu laaziminaayo garka inay xiiraan wax kale iska daaye yacnii hijradu waa ku waajibaysaa shardiga labaad hadduu raaco marka waajib waajibaadka diinka ka mida inuu ku camal falo ama ku dhaqmo ama shacairta diinta muujisto haddii uu kari kari waayo mar labaadkana hijrada kari karo oo inuu hijroodo awoodaayo hijradu waxay noqonaysaa waajibatun bilijmaac sida ibnu kasiir tafsiirka markaa aayadda ku sheegay wa kadalika culamo kale ay sheegeen alcayni uu ku sheegay kitaabkiisa sharxa bukhaariga cumdat lqaari uu ku sheegay ahlucilmi kalena ay sheegeen marka hijradu waxay noqonaysaa waajibatun binnasi walijmac yani nusuusta ku soo aroortay iyo ijmaaca labada mid walba inay waajib ku tahay bay noqonaysa qofkii hijrada awoodi kari waayey ama ha noqoto in la xiday oo yani marka uu xidhan yahay oo aanu sidaa u bixi karin ama ha noqoto tamar uu ku hijroodaba inuu awoodi kari waayo noocu doona ha noqdo ama rag ha noqdaan ama dumar ha noqdaan ama caruur ha noqdaane xaalka caynkaasa dembi kuma qabaan inay hijroon waayeen waxay kari karaan bayna la imanayaan siday u awoodi karaan fattaquu llaha ma statactum yacni allah ka baqa intaa kari kartaan allah ka baqa idaa amartukum biamrin faatuu minhu ma statactum sida xadiiska muslim saxiixa ku soo wariyey ku soo arooray haddaan amar idin amro ayuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam faatuu minhu ma statactum waxaa kala timaadaan waxaa kari kartaan kala kaalaya waxaa laga qaadanayaa waciidka iyo goodiga aayaddan ku sugan inay hijradii in laga taga marka ay tacayunto fardu cayn ay noqotay inuu noqonaayo dembi kabiira noqonaayo ka tegista hijradii laga taga iyadoo la kari karaayo inay dembi kabiiro ahayd waayo waciid baa loogu goodiyey fa ulaa'ika ma'waahum jahannam wasaa'at masiiraa dembiga saasoo kale waciidkaasoo kale ka yimaadaana wuxuu noqonayaa min kabaa'iri dunuub dembiyada kuwooda waaweyn ayuu ka mid noqonaya waajibaadka shareecadana marka horeba dadka waxaynay awoodi karan ilaahay kuma kallifin haddii xaalaadka qaarkood uu yimaado eh, waajibkii in la awoodi kari waayona wujuubku waa ka dhacaa laakiin marna wuxuu u dhacaa ilaa badelin marna wuxuu u dhacaa ilaa hayri badel laa waajiba maca alcajzi walaa muxarama maca adaruura qaacidada fiqiyadii waata tilmaamays laa waajiba maca alcajzi waajib ma jiro eh, awoodi waa la awoodi waayo ila jirkiis haddii la tahli waayo la awoodi waayo waajibkaa qofku ku dambaabi maayo laakiin ashyaada qaarkood oo waajibaadka ka mida ayaa waxay u dhacaan ilaa bedel wax kalea loogu beddelaa wa cala aladiina yutiiquunahu fidyatun طacaamu miskiin sida soonkii oo kale soonkii qofkii markuu awoodi kari waayo cajsigiisuna uu yahay mid mustamira oo daa'ima waxaa loogu beddelay fidyo ayaa loogu beddelay waajibaadka qaarkoodna qofka waa ka dhacayaan wahaakada qaala suyuuطiyu raximah اllah wanazla fi jamacatin aslamuu walam yuhaajiruu faqutiluu yowma badrin maca alkufaar wanazla waxaa ku soo degay fii jamacatin koox kooxdaasoo aslamuu islaamay walam yuhaajiruu aan soo hijroon waxay islaameen walxaal lam yuhaajiruu aynay soo hijroon waa walxaal wey faqutiluu waxaa la dilay yowma badrin maalintii bader baa la dilay maca alkufaari gaalada la jirkooda ayaa la laayoo la dilay safka gaaladay ku soo jireen safka gaalada ama ikraah ha ugu soo jiraan la soo dirqiyey ama ikhtiyaaran ha u soo galaan markaasaa waxaa soo degay ina aladiina tawaffa'hum almalaa'ikatu daalimii anfusihim ina aladiina kuwii tawafaahum ay tatawafaahum ay wafsanayso nafta ka qabanaysay almalaa'ikatu malaa'igtu labada to'ood markay kulmaan waxaa bannaan qiyaasan in mid la xadfaa bannaan marka calaa haada ayaa markaa mid la xadfay ya mid baa la xadfay aalimii anfusihim waxay malaa'igtu nafta ka qabanaysay aalimii anfusihim xaalay nafahooda dulmiyeen oo nafahooda ku tacadiyeen maxay ku dulmiyeen bilmuqaami maca alkufaar sugnaanshaha ay ku sugnaadeen gaalada la jirkooda ay ku sugnaadeen yacnii gaaladii ay ku dhex sugnaadeen bisababi almuqaami maca alkufaar sugnaanshaha ay ku sugnaadeen gaalada dhexdooda ay ku sugnaadeen aawadeed bay nafahooda ku dulmiyeen wa tarki lhijrati iyo hijrada inay ka tageen qaaluu waxay yidhaahdeen malaa'igtu lahum yaga waxay ku yidhaahdeen muwabbikhiina xaalay canaananayaan fiima kuntum maxaa ku sugnaydeen waa maadii istifaamiyada ahayd oo xaraf galay maada istifaamiyadu waxay ahayd maa xarafku markuu galo alifkaa la gooyaa ya alifka ayaa la gooyaa yacni qiyaasan baa loo gooya alifka in la baaqi yeelaa culamada qaarkood waxaabay yidhaahdeen waa shaad saas aawoodee qur'aanka lama akhrin camma fiima bima lima dhammaan waxay ugu soo aroortaa iyadoo alifku go'an yihi marka alifka in la daayaa wakhtiyada qaarkoodoo carabi ahaan loo daayaa qur'aannimo looma dayn karee mashaad baa mise waa luqo qaliilo ah oo radi ah calaa qowleyn bacdu ahlicilmi waxay leeyihiin waa shaado daruuratu shicirun baa lagu baaqi yeeli karaa beydkii xasaaniya waa kuwa miaaliya kutubta sarfigu bacdi culamada ka midina waxay yidhahdeen may waa luqa qaliila ah sida jamaahiirta carbeed uga hadleen waxay tahay in markii alifka ay gooyaan laakiin qur'aannimo marnaba lama akhrin karo qolyaha odhanaya waa luqa qaliila waxay cuskanayaan waxaa ka mid a acmashoo la yidhi wuxuu akhriyey markaa dabeedna qira'ada shaadkaana carabi ahaan waa loo dariishadaa waayahay fiima kuntum maxaa ku sugnaydeen ay fii ayi shayin kuntum fii amri diinikum shaygeebaa ku sugnaydeen xagga umuuraha diinkiinna ama arrinka diinkiinna qaaluu waxay yidhaahdeen muctadiriina xaalay cudur daaranayaan kunnaa mustadcafiina waxaanu ahayn qaar la daciifsado ama la tunjileecsadaannu ahayn caajiziina can iqaamati diin oo ka taag aan awoodi karayn diinta inay markaa oogaan oy siday tahay ula yimaadaan fil ardi arlada gudaheeda qaar lagu tunjileecsadaan ahayn lagu daciifsado ardi maka dhulka maka gudaheeda qaar lagu daciifsadaan ahayn qaaluu waxay yidhahdaan malaa'igtu lahum yaga ku yidhahdaan tawbiikan canaan daraaddeed ay canaananayaan waxay ugu yidhahdaan ama tawbiikan ay muwabbikiina xaalay canaananayaan inaad xaalayso iyo inaad mafcuul lahu ka dhigto waa laba weji alam takun ardullaahi waasica alam takun miyaynay ahayn ardullaahi arlada ilaahay waasicatan mid ballaadhan miyaynay ahayn fatuhaajiru ay hijrootaan fiihaa arradaa gudaheeda ay hijrootaan oo meel haddii laydinku dhibaateeyo ama markaa diinkii laydiin diido inaad ku dhaqantaan meel kale a u hijrootaan min ardilkufri ha ka hijrootaan ilaa beledin aakhara dhul kale a u hijrootaan kama facala hayrukum ficil la mida ficilka hayrkiin sameeyey oo ay ka hijroodeen maka ka hijroodeen markii lagu dhibay qaala allahu tacaala allah waxau yidhi fa ulaa'ika kuwaas ma'waahum hoygoodu jahannamu jahannamo weeyi wasaa'at waa xumaatay ay hiya jahannami masiiran min jihati masiir bay u xumaatay hiya tadamiga iyo dhaleecaynta lagu gaar yeelay jahannamo weeyi waa bidami ila almustadcafiina marka laga reebo intooda kale markaa hoygoodu waa naar ila almustadcafiina kuwii la daciifsan jiray mooyaane oo min arijaali rag ahaaday wanisaa iyo dumar ahaaday iyo walwildaani ubad ahaaday carruur ahaaday laa yastaiicuuna ay aladiina kuwaasoo laa yastaiicuuna aan kari karayn xaaliya aad ka dhigto laa yastaiicuuna xaal aynay kari karayn xiilatan taba aynay awoodi karayn laa quwata lahum cala alhijra awood aan u lahayn hijro ay hijroodaan haayiraan oo dhulkaa ka haayiraan kharasha ay ku hijroodaanna aan kari karay walaa yahtaduuna aan hanuunayn sabiilan wadda aan ku hanuunayn dariiqan ilaa ardi alhijra wadda ay u maraan dhulkii hijrada taana aan kari karay fa ulaa'ika kuwaa la soo sheegay casa allaahu ilaahay wuxuu mudan yuu xaqiiqo ku yahay an yacfuwa canhum inuu cafiyo oo uu ka dhaafo yacni marka arrinka ama dembiga wa kaana allahu allah wuxuu ahaaday cafuwan mid cafin badan oo hafuuran dembidhaafis badan ayuu ahaaday casaa min allahi waajibatay culamadu odhan jireen ibnu cabbaasna laga sheegay wuxuu casaa ilaahay yidhaahdaa waa shay laasimo ilaaba ilaa dhacayo aan baaqanayn casaa min allahi waajiba bacdii mufasiriinta ka mida ah waxay ka reebeen laba mowdic bay ka reebeen qaacidada casaa rabbukum an yarxamakum wain cudtum cudna fii awali suurati bani israa'iil mawdica labaad waxay tahay casaa rabbuhu in allaqakuna an yubdilahu aswaajan khayran minkun bi suurati taxriim labadaa mawdic bay culamada qaar ka istisnoodeen sida saxiixana waxay tahay labada mawdicba qaacidadii kama baxayaan waxaa laga yaabaa tan ku sugan suuratu taxriim inaan shaygu dhicin inay u yidhaahdeen laasim maaha ya inaan shaygaasi dhicin oo bimacnaa dumar ka khayr badan dumarkuu nebigu qabay inaan loogu bedelin dhiciwaaga ay dhici weyday inay u yidhaahdeen waajiba maaha waxaa lagaga jawaabayaa waxay u dhici weyday shardi bay ku xidhnayd shardigay ku xidhnayd baa la waaye haddii shardigu dhici lahaa ilaaba ilaa way dhici lahaydoo waajib bay noqon lahayd waayo allah wuxuu yidhi casaa rabbuhu in dallaqakunna an yubdilahu aswaajan khayran minkun ilaahay wuxuu mudan yaho xaqiiqo ku yahay hadduu nebigu idin dalaaqo dumarow oo u idin furo inuu allah ugu bedelaayo dumar idinka khayr badan marka dee culamada qaar baa yidhi dumar ka khayr badani dee ma jirin zawjaadka nebiga sala allahu aleyh wasalam laakiin nebigu hadduu dalaaqi lahaa ay adduunyo dooran lahaayeen ama dhibaataintay nebiga dhibaateeyeen nebigu u dalaaqi lahaa qacan waxaa la heli lahaa dumarkaa khayr badan mana baaqateen marka shardigii in la waayey oo shardigii dhici waayey bay u baaqataye si kale uma baaqateen may baaqateen haddii kale aayadda kale lafteeda casaa rabbukum an yarxamakum ta noocaasina xilliyada qaarkood ilaahay waa u naxariistaa lamana odhan mar walba waa laydin naxariisanaya waana shay waaqicoo tanfiisku waa dhacaa in wakhtiyada qaarkood kurbada laga fudaydiyo yuhuudda oo dabeedna markaa waxa weeye wakhtiyada qaarkood ilaahay u naxariisto oo dee markaa dhibaatooyinka qaar looga farajado yacni markaa waa dhacdaa marka waxa weeye sida saxani waxay tahay dhammaan waxay ku socotaa calaa hadihi alqaacida hijradu waxay u qaybsantaa hijratun min balad ilaa balad hijratu min baladi kufrin ilaa baladi islaam ama min baladi bidcatin ilaa baladi sunna ama min baladi fisqin ilaa baladi taaca ama min baladi khawfin ilaa baladi amnin hijradii saxaabadu hijrootay oo ay maka ka hijroodeen oo ardulxabasha ay u hijroodeen haddii la eego dhulka laga hijroodiyo dhulka loo hijrooday labada mid walba beledu kufrin bay ahayd sababta loo hijrooday hadda maxay ahayd sababta loo hijrooday waxay ahayd dhulkan maka waa lagu dhibaataynayey diinkooda kumay dhaqmi karayn waa la ciqaabayey khasab in laga saaraa la doonayey qaarba ciqaab joogtaa ah loo yeelay waa la garaacayey waa la xidhayey waa la dhibaataynayey marka beledu khawf oo beledu kufrina ah cabsi iyo dhibaatana ka jirto oo qaarkood laguma laayay dee sabran ya ala yaasir fa ina mawcidakum aljanna ya sumaya oo ummu cammaar ah ya abujahal baa gacantiisa ku dilay si xun baanuu dilay lacanahu allah waran buu soo qaaday xubinta tarankuu ka geliyey ilaa caloosha halkaasuu waday saasay ku dhimatay ya bahaldahasiisnimadiisa ya siduu wuxuu yahay ya fircawna hadihi lumma yani markaa dhibaato joogtaa jirtay markaa saas aawadeed baa rag iyo dumarba qaarkood la laayay qaarna ciqaab joogtaa lagu ciqaabi jiray qaar la garaaco qaar waxa weeye markaa inta fig loo xidho yani markaa bacadka marka waxa weeye raranka marka waxaweye saa loo dhigo dhagaxna korka laga saaro oo u ka mid ahaa bilaal saasaa loo dhibaataynay marka waxay ahayd beledu kufrin beledu khawfna ah baa laga hijroonayey markaasaa loo hijroonaya ilaa beledi amnin waayo beledu islaam ma jirin beledu islaam ma jirin markaas meel walba kufri ayaa markaa haalibna u ahaa kana telinaayo maadaamay sidaas tahay waxaa laga haajirayay min beledi khawfin ilaa beledi amnin baa loo haajirayay markii dhibaatadu saxaabada ku badatay ayaa nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam ina bilxabashati malikan laa yudlamu cindahu axad meesha xabashida waxaa ku sugan boqor aan agtiisa cid lagu dulmiyin ya boqor baa ku sugan aan agtiisa cid lagu dulmiyin yacni ciddii kari karaysa yacni ha tagto saasay saxaabadii ku hijroodeen oo ku tageen laba goor bayna markaysa markaa hijrada noocaasi ay dhacday ay hijroodeen ilaa ardi alxabash hijrada anwaacda kale ku saabsan beledu kufri in laga hijroodo beledu islaam loo hijroodo ama beledu fisqi in laga hijroodo beledu taaca loo hijroodo ama beledu eh, bidca laga hijroodo eh, beledu sunna loo hijroodo waa baaqi waatuu imaam malik yidhi laa yaxilu liaxadin an yuqiima fii ardin yusabu fiiha asalaf ya qofuma xalaal ahaa inuu ku sugnaado dhul salafka lagu caayo inuu ku sugnaadaa uma bannaana tii ay ku soo aroortay qisadii habeenkii dhoweyda aynu sheegaynay ninkii boqolka nafood xaqdarrada ku dilay ninkii caalimka markuu yimi oo yidhi toobad ma leeyahay wuxuu yidhi haa toobad waad leedahay toobadda yaa kaa teedaya toobad keen waa kuu furantay toobaddu ha yeeshe dhulka waxaasoo dembi aad ku samaysay waa beladu suu waa dhul xun ka hijrood dhul wanaagsan oo beledutaaca a u hijrood sidii buu qaatay sidii buu deedna markaysaa ku hijrooday dhulkii markaa beredu taaco ahaayed xaggiisa ayuu markaa u kacay jidka dhexe markuu maraayay baa markaa sakaraadkii u yimi isagoo sakaraadaya oo xarbo dhabanaaya ayuu haddana markaa usii sii gelgelanayey dhulkuu ku socday xaggiisa ilaa markii dambe naftii ka dhacday waatay isku qabsadeen labadii malaa'igood malaa'ikat raxma iyo malaa'ikat lcadaab ninkani khayr ma samayn annagaa qaadaynay malaa'ikatu lcadaab yidhaahdeen naftiisa annagaa qaadayna malaa'ikat raxmana waxay yidhaahdeen may ninkani waa toobad keenay marka annagaa naftiisa qaadayna malag baa ilaahay u soo diray u garnaqa malaggii baa wuxuu ku yidhi qiyaasa labada markaa dhul kuu dhow yahay hadduu dhulku ka yimi u dhow yahayna malaa'ikatulcadaab ha qaado hadduu dhulkuu ku socday u hijroonaayay uu dhow yahayna malaa'ikatu malaa'ikatraxma ha qaaddo riwaayaadka qaar waxaa ku soo arooray ilaahay baa dhulkii amray inay midna fogaato midna markaa i dhowaato labadii dhulba calaa kulli xaal malaa'igta isu qiyaaseen waa isu qadareen waxay arkeen laabtiisu inay xaggaa u dhowdahay bartankii weeye meesha markaa naftu kaga dhacda laakiin laabtiisa waxay u dhowdahay xaggii dhulkii uu ku socday saasaa malaa'ikaturaxma naftiisa ay ku qaata haakada marka hijradu waa baaqi nooca labaad waxay tahay waa hijra can isayi'aat waa xumaanaha in laga hijroodo taasi waxa weeye marka waa fardu cayn cala kulli axad alhijratu can asayi'aat waatuu nabigu yidhi calayhi asalaatu wasalaam waalmuhaajiru man hajara maa naha allahu canh muhaajir waxa ah ka ka hijroodo wuxuu ilaahay ka reebay baa muhaajir ah ya marka waxa xun oo dhan in laga hijroodaa iyadu waxa weeye waa fardu cayn cala kulli axad allah waxa uu yidhi waman yuhaajir fii sabiili illahi yajid fi lardi muraaqaman kaiiran wasacah waman yuhaajir kuka soo hijrooda fii sabiili illahi ilaahay waddadiisa oo jihaadkaa u hijrooda yajid fi lardi wuxuu ka helayaa arlada gudaheeda muraaqaman meel loo hijroodo oo cadowga lagu sandulleeyo oo kasiiran fara badan wasacatan iyo ballaadha ayuu helaya xagga arsaaqda waman yakhruj ku kastoo baxa min beytihi gurigiisa ka baxa muhaajiran ila allah xagga allah xaal u hijroonaayo xaal u hijroonaayo ilallaahi xagga allah u hijroonaayo wa rasuulihi iyo xagga rasuulkiisa u hijroonaayo suma yudrikhu lmowtu intaa dabadeedna geeridu ay soo haleesho faqad waqaca ajruhu cala allah faqad waqaca xaqiiqe waa dhacay ajruhu ajarkiisu waa ku waajibay cala allaahi allah ayuu ku sugnaaday wa kaana allaahu allah wuxuu ahaaday hafuura mid dembidhaaf badan oo raxiima naxariis badan buu ahaaday aayaddani waxay lahayd sabab bay lahayd waxaana ku soo arooray xadiiska cabdullaahi bnu cabbaas baa ku soo arooray cabdulahi bnu cabbaas wuxuu yidhi aayaddan hore markay soo degtay ina aladiina tawafaahum almalaa'ikatu daalimii anfusihim markay soo degtay maka waxaa ku sugnaa nin la yidhaahdo damrah ayaa ku sugnaa oo bani bakrin ka mid ah markaasuu wuxuu ahaa nin buka oo xanuunsanaya buu ahaa nasalat hadihi alaayatu ina aladiina tawafaahum almalaa'ikatu daalimii anfusihim fa kaana bimakata rajulan yuqaalu lahu damratu min bani bakrin wa kaana mariidan faqaala akhrijuunii min makka fa innii ajidu alxar wuxu uhi maka iga saara kul baan helayaaye waxaan dareemayaa kul baana ihaya ee iga bixiya maka waa nin muslima fa qaaluu ayna nukhrijuk xaggaannu kuu saaraa fa ashaara biyadihi naxwa almadiina hadalku waxay u egtay inuu ku adegi gacantiisii wuxuu ugu tilmaamay xagga madiina markaasaa xaggii madiina loo saaray dabeedna markaa ninkii wuxuu ku dhintay markaas jidka markaasaa aayaddani soo degtay waman yuhaajir fii sabiili illahi yajid fi lardi muraaqaman kasiiran wasaca tabari iyo ibn abi xaatim baa soo wariyey mashaaikhda qaarkoodna waa saxiixiyeen oo saaxib alisticaab alistiicaab fii asbaabi nuzuul labada shiikha qoray waxay yidhahdeen sanadku waa saxiix riwaayad kaloo ka duwanna waa jiraan oo iyaguna markaa tilmaamaya to uu sheegaya ay ka mid tahay yani suyuuti tilmaamaya calaa kulli xaal cid doontay inay hijrooto oo hijradii aynay u suuro gelin inuu dhammaystiro bay aayaddu ku saabsan tahay oo geeridu hadday ka soo gaadho laakiin uu arrinka isku dayey fadligii iyo ajarkii hijrada in la siinaayo ayaa aayadda laga qaadanaya waayo shareecada waxaa lagu yaqaannaa qofkii isku daya shay markaa ka mida ah sharaa'icda oo niyeeyo doona intuu awoodi karana la yimaada niyo ilaahay dartiyana ula yimaado niyadiisu dhammaystiran tahay intuu kari karana marka isku dayey ajarkeedoo dhammaystiran inuu helaayo shareecadana waxay ku leedahay tusaalayaal badan xagga jihaadka waxaa la yidhi man sa'ala allaha ashahaadata bisidqin ballagahu lahu manaazil ashuhadaa'i wain maata calaa firaashi ruuxa ilaahay weydiista shahaado inuu shahiidnimo qaato dhabna ay ka tahay ilaahay wuxuu gaadhsiiyaa manaasisha iyo guryaha iyo darajaadka shuhadada ayuu gaadhsiiyaa walow gogashiisa baa ku dhinteen wain maata calaa firaashi waxaa kaloo nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam ninkii xoolaha ilaahay u dhiibay ee deeqsiga ahaa ee xoolahana ilaahay dartii u bixinaayay iyo ka tamanniyaya inuu xoolahaasoo kale yeelan lahaa si uu khayrkaasoo kale ugu bixiyo sida hebel ugu bixiyo oo kale fahumaa fi lajri sawa ajarka waa ka siman yihin ajarka waa ka siman yihin calaa kulli xaal tusaalayaal badan ayay markaa taasi leedahay wa innamaa likulli imri'in maa nawaa qof walba waxaa u sugnaaday wuxuu niyeeyey ayaa u sugnaaday waa yahay innagii hore u soo sheegnay qofkii waxa weeye sakaraadka ashahaatay oo shahaadada isku dayey oo dabeedna laa ilaaha ila allah aan dhammaystirin oo intaanu istisnaaga gaadhin naftu ka dhacday inuu fadligeeda helaayo oo uu ka dhigan yahay sidii mid marka kalimatu tawxiidka yidhi inuu markaa la mid yahay yani qof muslima laakiin kalaamkiisii ugu dambeeyey wuxuu doonayay inuu ka dhigo kelimatu tawxiid dabeedna ila allahu intaanu gaadhin baa naftu ka dhacday ya khaatimo xumo kuma dhiman wa innamaa likulli imri'in maa nawaa qof walba waxaa u sugnaaday wuxuu niyeeyaa u sugnaaday allah waxau yidhi waman yuhaajir fii sabiili illahi yajid fi lardi muraaqaman kasiiran wasaca waman yuhaajir ku kastoo hijrooda oo haayira fii sabiili illahi ilahay waddadiisa oo jihaadka u hijrooda yajid fi lardi wuxuu ka helayaa arlada gudaheeda muraaqaman yacni muhaajaran meel loo hijrooduu ka helaya muraaqaman yani min araqaam ruqmalanfiya raqmalanfiya waata la yidhaahdo waa sandullaha loo isticmaalo marka araqaamna waxaa la yidhahda turaab waa ciidda marka muraaqaban maxaa laga tilmaamayaa waa meel loo hijroodo cadowga lagu sandulleeyo wey yacni ardan yuhaajiru ilayha yurqimu fiiha caduwa cadowgiisana uu ku sandullaynaayo awood ka helaayo muraagaman kasiiran ay muhaajaran kasiiran meel loo hijroodoo badan marka kelmadda waxaa markaa ku jira bilmacnaa buu ku fasiraye macnaha guude laakiin waa meel loo hijroodo cadowgana weliba lagu sandulaynayo awood ba ilaahay siinaya man taraka shayan lilaah abdalahu allahu khayra minhu shay ilaahay dartii uga taga ilaahay wax ka khayr badan buu ugu beddelaa wasacatan ballaar ayuu ilaahay siiyaa fi risqi arsaaqda waman yakhruj ku ka soo baxa min beytihi gurigiisa ka baxa muhaajiran xaaluu hijroonaayo ilallaahi xagga allah u hijroonaayo wa rasuulihi iyo rasuulkiisa intii ka ahaatay u hijroonaayo umma yudrikhu intaa dabadeedna uu soo haleelo almowtu geeridu fi ariiqi ariiqa ay ku soo haleesho kama waqaca lijundac ibnu damrata laysiyi sida u dhacday jundac ibnu damra junda jiimku waa godan yahay daalkuna waa kor dhigan yahay saasaa loo dabdiyey lijundac ibni damrata allaysiyi sidaa u dhacday waxay yidhahdeen wuxuu ahaa oday weyn buu ahaa waxaanu ahaa markaysaa markaa waa xanuunsanayey da'na waa ahaa itaal kuma jirin dabeedna wuxuu yidhi anigu cudurdaar malihi lihi buu yidhi waayo waddada waan garanayaa buu yidhi waddada waan garanayaa xagga kalena xoolaan leeya xoolo xoolaan leeya iqaada buu yihi iqaada iqaada ya dadkiisii buu ku yidhi iqaada darigarasha waa ima hayo hadda itaalu ku socday awoodi ma jirto marka horena waa da mar labaadkanna waa sakaraad marka waddadiina waa garanayaa buu yidhi waa inii la muusir nin maalqabeenana waan ahay buui marka cudurdaar iguma sugnee iqaada buu yidhi oo xagga hijrada iqaada waa la qaaday markii dee maka iyo xaramkii laga saaray oo aan waxba fiicanba la wadin baa nafti ka dhacday markaasaa gaaladii qurayshada yidhaahdeen wuxuu doonayay ma helin markaasaa aayaddu kusoo degtaa la yidhi laakiin sanadkeedu xoogaa qawi maaha magaciisa waa laysku khilaafaa majundac ibnu damraa la odhan jiray maxabiib ibnu damraa la odhan jiray mudamrat ibnu jundub baa la odhan jiray mudamrat ibnu bakiid baa laodhan adigu waa laysku khilaafaa magacyada faqad waqaca ajruhu cala allah faqad waqaca waa ku sugnaaday ama waa ku dhacay ajruhu ajarkiisu cala allaahi allah ayuu ku sugnaaday macnaa ku waajibo allah baa isku waajibiyey wa kaana allahu allah wuxuu ahaaday ghafuura mid dembi badan oo raxiima naxariis badan waidaa darabtum fii sabiili illahi falaysa calaykum junaaxun an taqsuruu min asalaati in khiftum an yaftinakum aladiina kafaruu allah wuxuu ihi waidaa darabtum haddaad socotaan fi filardi arlada aad socotaan filardi ay cala alardi falaysa calaykum junaaxun korkiinna wax dembiya kuma sugna an taqsuruu ay fii an taqsuruu inaad gaabisaan dembi kuma qabtaan min asalaati salaadda wax ka mid a rakacaadkeeda in khiftum haddaa ka baqataan an yaftinakum aladiina kafaruu inay idin fitneeyaan oo idin dhibaateeyaan kuwii gaaloobay inay idin fitneeyaan bimacnaa idin dhibaateeyaan oo idin yani markaa cadaab ama dhibaata idinku sameeyaan haddaa ka baqataan falaysa calaykum junaaxun an taqsuruu min asala jawaabu shardiga tooraad daalli u ah inaad salaadda gaabisaan wax dembiya kuma qabtaan basriintu waxay qabaan jawaabu shardigu shardiga inaanu ka hormari karin ilaa waa inuu jawaabu shartigu dambeeyaan saas aawadeed yacni hadduu markaa ay eh, wax ka horreeya waxaa la odhanayaa daalli bay u tahay jawaabu shardigiiye iyadu jawaabu shardiga lafteeda ma laakiin cinda alkuufiyiin laa maanic waxay leeyihiin isagoo horreeya ayuu jawaab shardigii noqon karaa marka taqdiirka waxba looma baahna cinda alkuufiyiin ina alkaafiriina gaaladu kaanuu lakum caduwan mubiina waxay idinka idiin ahaadeen caduwan col bay idiin ahaadeen mubiinan cadaawaddoodu caddahay bay idiin ahaadeen aayaddani waxay ku saabsan tahay gaabinta salaadda la gaabinaayo safarka lagu gaabinaayo salaada safarka lagu gaabiyaana waa salaadaha afar afarta ragcadooda waa duhur iyo casar iyo cishe amaa maqrib iyo subax iyaga lama gaabiyo laakiin salaadaha afarta ragcadooda ayaa qasrigu ka suuragal yahay oo la gaabiyaa wakhtiga safarka jamaahiiru ahlicilmina shuruuday u yeelaan markaa gaabinta safarka lagu gaabinaayo hadday tahay xagga masaafada iyo hadday tahay shuruudo kaleba nebiguna calayhi salaatu wasalaam wakhtiga safarka salaadda waa gaabin jiray afar afarta ragcadooda wakhtiyada qaarkoodna waa jamcin jiray laakiin jamciga iyo gaabintu way kala duwan yihiin nebigu calayhi salaatu wasalaam isagoo safara inuu salaadda dhammaystiray marnaba kama sugnaan laakiin jamciga maruu kulmiyo oo duhur iyo casar mar wada tukado ama maghrib iyo cishe mar wada tukado kulmiyo iyo maruu salaad walba tawqiit sameeyo oo wakhtigeeda mid walba tukado mid walba waa sameeyey saas aawadeed labadu way kala adag yihiin calaa haada jamcigu waxa weeye mar la kulmiyo iyo mar aan la kulmin mid walba waa jiri jirtay wakhtiga safarka wa khaasatan markuu nebigu naasil yahay oo bimacnaa safar ha ahaado laakiin meel hadduu markaysaga ku yaro sugan yahay ou naasil noqdo salaaddii wuxuu ku samayn jiray tawqiit inuu salaad walba xilligeeda tukado sida ayaama minan maalmaha minaba buu salaad walba wakhtigeeda u tukan jiray oo aanu u kulmi jirin isagoo madiine ka soo safray ayaa saddexda maalmood ee mino la deggan yahay wuxuu samayn jiray tawqiit shanta salaadood mid walba xilligeeda gaarkaa la tukado aan salaad salaad lagu darin aan la kulmin oo la jamcin wakadaa wakhtigu maka ku sugnaa lafteeda salaaddii isagoo gaabinaya ayaa haddana haaliban wuxuu samayn jiray inuu salaad walba xilligeeda tukado duhurka wakhtigiisa tukado isagoo uu gaabiyey casarka wakhtigiisa tukado isagoo gaabiyey maqhribka wakhtigiisa tukado cishahana wakhtigiisa tukado isagoo gaabiyey maqhribka inaga sheegnay inaanu intaa ka gaabmin maqhribka saddexdiisa ragcadood mar walba in la tukanaa waayah saas aawadeed culammada madaahibta qaarkood waxay qabaan qasriga salaadda la gaabiyaa wakhtiga safarka haddii shuruudu dhammaystiran tahay waaba waajib waa casiima rukhsa ma aha oo waa inay ilaaba ilaa la gaabiyaa bay yidhahdeen inkastoo jumhuurka culammadu ay u badan yihiin in uh, qasrigu salaadda la gaabinayaa inuu yahay rukhso yahay saas aawadeed qofkii musaafirka ahaa inuu salaadda dhammaystiri karo ay jumhuurka culammadu qabaan khilaafan lilxanafiyati daa'ifo kale iyo xanafiyada iyagu khilaafaan daa'ifo ahlu xadiis qabaana waa jiraan yacni markaas saas waxay deliishanayaanna axaadiista ku soo aroortay furdati salaatu ragcatayn ragcatayn salaadaha markii hore laba laba ragcadood iyadoo abaa la faral yeelay fa siidat fi lxadari marka nagaadigaa la kordhiyey wa uqirat fi safari safarkana halkiisaa loo daayey xadiiska saxiixa ku yimee saa tilmaamaaya ee sheegaya markii horeba salaaddu iyadoo laba ragcadood in la faral yeelay dabaadna marka waxaa weeye nagaadigana la kordhiyey safarkana sidiisa loo daayey calaa hada waxay yidhahan yajibu alqasru daa'ifa min ahli alxadiis iyo xanafiyaba waa qabaan laakiin saddexda madhabood waxay u badan yihiin waa xanaabiladana waxaan u malaynayaa bacdi inay la socdaan xaggan alxanaabila inay iijaabka la socdaan daahiriyana waa qabtaa calaa kulli xaal jumhuurku waxay u badan yihiin inuu qasrigu ruqso yahay saasay u badan yihiin safarka lagu qasrin karaa waa keen sida sheikhuba inoo sheegaayo waa safarka tawiilkaa ah bay yidhaahdeen jumhuurka culammadu badanka culammadu waxay aa safar dheer safar gaaban ma u taloo dheeraanta maxaa lagu xadidi ya ile dheeraanta lafteedu waxay noqon kartaa arrin nisbiye maxaa loo eegayaa waxay yidhaahdeen waa arbacatu burud waa afar beriid bay yidhahdeen arbacatu burud beriidkii kastaana waa afar farsakh afar afar lagu dhuftay waa lix iyo toban lix iyo toban farsakh wey bay farsakhii kastaana waa saddex mayl lix iyo tobankii marka saddex lagu dhuftana waxay noqonaysaa siddeed iyo afartan mayl bay noqonaysaa siddeed iyo afartan ayay noqonaysaa maylka laftiisiiba haddana laysku khilaafsan yahay intuu yahay ya yacni taa lafteeda khilaaf baa ku jira waxay u badiyaan culammadu inuu markaa dhowr iyo siddeetan kilomitr noqonayo qaar yidhaahda koob iyo siddeetan qaar yidhahda saddex iyo siddeetan qaar siddeed iyo siddeetan gaadhsiiya qaar ka sii badiyaba qaar ka sii badiyaba taqdiiradaa kala duwani waxay ku dhaceen oo markaa qolyaha xanafiyaduna uga sii badiyeenba lix iyo sagaashan miyay gaadhsiiyeen kilomitr fadfarigu waaba ka sii badinayaabo isagu markaa wax badan buu isagu sheegayaa cid kaloo sheegtayba waxaana arag buu isagu sheegaya boqol iyo afartan kilomitir ku laha marka hore maxaa lagu qadarayaa maylka maylka casrigan dee waxbaa loo yaqaanaa laakiin casrigii hore maxaa loo yaqaanay mayl bacdi baa yidhi waa afar kunoo diraac maylku maya waa lix kunoo diraac yacni maxay noqonaysaa marka maylku ma maylkii haashimiga mise waa kii umowiya fadfari wuxuu doortay kii haashimiga inuu yahay ka haashimiga la sheegayaa waxay tahay dowladda reer bani umayaa horraysay taqdiirka maylkana samaysay dowladdii reer bani haashim markay timi cabbaasiyiinta taqdiir kalay sameeyeen almiilu alhaashimi buu la baxay waa ka badan yahay masaafadiisu waa lix kunoo diraac bay yidhahdeen lix kun oo dhudhun way ba yidhahdeen culamada haddii la eego luqada maxaa miil agtooda la yidhaahdaa waxay bacdigood yidhaahdeen waxa markaad yacni hadda kaasaa ugu soo dhow casriga waxa lagu qadaro kutubtii luqada hore qaarkoodna qorayaan markaad shakhsiga ka aragto min baciid meel bannaan masaafadaad ku kala garan weydo ma ninbaa ma qof dumaraa miyuu soo socdaa miyuu sii socdaa taasaa miil la yidhahdaa ba yidhahdeen culamadii hore taqdiirkaa sheegay culammadii hore baa taqdiirkaa tilmaamay shakhsigaas kuu muuqday sidaa halkaa ka muuqdaa masaafadaad ku kala garan weydo isha caadigaa markaad ku eegto weynayse laga hadli maayo ma nin baa mise waa qof dumara miyuusa soo socdaa mise waa sii socdaa yaa masaafadaasaa la odhanaya miil la odhanaya culamadii hore taqdiirray sheegeen oo taqdiirka haashimigu dee waa dembeeye oo beri dambe weeye maxaa ka horreeyey taqdiirkii reer banu ayaa ka horreeyey curfiga xaadiska ee soo darriiyey nusuusta laguma fasiro axaadiista qaar waa ku soo aroray miilku oo dee xadiiska markaysaga waxaan yani markaa muslim saxiixa ku soo wariyey baa sheegay can anasin radia allahu canhu qaala kaana rasul lahi sala allahu alay waslam ida kharaja masirata alaaati amyaal aw alaaata faraasikh sallaa rakcatayn rawahu muslim fii saxiixi anas ibnu maalik wuxuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam hadduu masaafo saddex mayla socdo ama saddex farsakha waa shakun min araawi ma saddex mayl buu yidhi mise saddex farsakh buu yidhi ya sallaa rakcatayni laba ragcadood buu tukan jiray muslim baa saxiixa ku soo wariyey alimaamu alkhaaabi oo culammadii muxadisiinta ee fuqahaa ahli xadiis ka mid ahaa shaaficiyulmadhabna asaaratan ahaa shuraaxdii axaadiista sharaxday ee ugu horraysayna ka mid ahaa shaarix xadiis sharxoo ka horreeyeyba garan maayo wuxuu dhintay saddex boqol iyo siddeed iyo siddeetankii shaarix xadiis sharxa oo kitaab sharax xadiisa leh oo khataabi ka horreeyey garan maayo sunanka abi daawuud buu sharxay saxiixa bukhaari buu sharxay sharxiisu ha koobnaado ila shay walba marka la bilaabayo lama badiyo macaalimu sunan buu ku sharxay abu daawuudka waa matbuuc oo mutadaawal gundhig buu u yahay sharaxyada kale aclaamulxadiis buu ku sharxay bukhaariga waa matbuuc waa la daabacay ma aqaan inuu dhammaystiray ma hubo laakiin kollay mujalladaad ka mida waa arkay kan kale laakiin waa dee fara badan yaho dabacaad badan baa la daabacay sharax koobanoo markaysa markaa sanadka abi daawud ku sharxay wuxuu odhanayaa khataabi taqdiir masaafada qasriga salaada la qasrinayo waa xadiiska ugu cad buu odhanayaa ha yeeshe axad fuqahada ka mida oo sidaa uu sheegayo ku tegey garan maaya buu odhanayaa wuxuu ishkaalun ka muujiyey fuqahada cid ku tagtay inaanu garanayn laakiin masaafada haddii la eego qasriga salaadda la gaabinayo waa xadiiska ugu sariixsan ee ku soo arooray buuri culamo kalena sheegtay cid marka waxaa weeye xadiiska sidaa uu sheegayo ku tagtay inay jiraan oo saxaabo iyo taabiciin iyo cid kaleba leh raawiga xadiiska soo wariyaa ka midoo anas oo ku fatwooday yaziid alhunaa'i baa u yimi wuxu uhi basraan ka tagaa kuufaan tagaa waan ka soo noqdaa salaada waa gaabiyaa buuri xadiisku u sheega inuu xujo u yaho saa tilmaamaan masaafada kuufiya basre u udhaxaysayna dee waxay ahayd wax kooban xadiiskaanu u daliishaday anas baa markuu u sheegayo yasiid u sheego ayuu odhanayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam saas u sameeyey saxaabo kale ayaa iyaguna markaa tilmaamay saddexda mayl salaada in lagu gaabinaayo waa jira xadiis soo arooroo sheegaya laa taqsuru salaata fii aqalla min arbacati burud salaadda ha ku gaabinina afar bariid wax ka yaro afarta bariidna waa lix iyo tobankii farsakh waa siddeed iyo afartankii mayl ha yeeshee xadiiska daaraqudnaa soo wariyeo culammadu waxay yidhahdeen marfuuc ahaan uma asixin ibnu xajar wuxuu odhanaya isnaad daciifa ah ayuu ku soo wariyey daara saxiixuna wuxuu yahay inuu mawquuf yahay oo ibnu cabbaas hadalka odhanaye aanu nebiga calayhi salaatu wasalaam ka sugnayn ibnu xajar baa odhanaya shaaficiyulmadhaba culamo kalaa tidhi ibnu khusayma wa khayruhu waxay soo wariyeen isagoo mawquuf ku ah ibnu cabbaas xadiis kale waxaa soo arooray kaana bnu cumara wabnu cabbaas bukhaari baa wuxuu baabaystay kam yaqsuru asalaa intee buu salaadda ku gaabinaya dabeedna wuxuu soo arooriyey asarka ibnu cumar iyo asarka ibnu cabaas kaana ibnu cumara wabnu bnu cabbaasin yaksuraani wa yuftiraani fii arbacati burud wa hiya sittata cashara farsakha mucallaq majzuuma ayuu bukhaari u keenay ikhtiyaarka bukhaarina waxaa laga qaataa aahaartuu keeno tarjamada dabadeed fiqhu lbukhaari fii taraajimihi fii taraajumihi ha odhano jiinkaa godin alad weeye fii taraajimihi weeye waa bikasri ljiim laa bidammiha macnuhuna waa isbeddelaya fii taraajumihi haddaad tidhahdo wuxuu soo arooriyey asarka ibnu cumar iyo ibnu cabbaas inay salaadda gaabin jireen afurina jireen soonka fii arbacati buruud waana sittata cashara farsakha waa lix iyo toban farsakha bayhaqi wakhayruhu baa wasliyey sanad saxiixa ayay ku sugantay marka ibnu cabbaas iyo ibnu cumar waa ka asaxday afarta buruud fatwo ahaanna waa ku fatwooday ibnu cabbaas inuu yihi laa taqsur ilaa carafata wa batni nakhla waqsur ilaa cusfaana wataa'if wa judda ya yani haddaad jiddo qabanayso qasri taa'if haddaad tegayso qasri cusfaan haddaad tegayso qasri amaakinta laakiin yani carafa iyo ha ku qasrin salaadda ha ku gaabin haddaad maka ka baxday taasna waxa xaafid ibnu xajar wuxu isnaadkeedu waa saxiix ha yeeshe dee hadalka ibnu cabbaas iyo ibnu cumar iyo camalkooda waxaa khilaafaya xadiiska muslim saxiixa ku soo wariyey marfuuca kaana rasuul lah sala allahu alay slm ida kharaja masiirata alaaati amyaal aw alaaati faraasikh sallaa rakcatayn way dooneen inay ka jawaabaan jumhuurku maxay kaga jawaabeen waxay kaga jawaabeen ma aha safarka uu nebigu safraayaaba inuu saddexda farsakh keliya ahaaye masaafo dheer isagoo u safraaya qasriguu ka bilaabi jiray saddexda mayl ama saddex farsa waa waqtu bad'i lqasri ee maaha safarka maxsuurkiisuba inuu inta ahaa maaha waa jawaab qabqabsan ya jawaabta caynkaasi yacni qawi maaha waayo culammadu waxay isla ogol yihiin wakhtiga qasriga salaadda laga bilaabayo marka masaafadii lagu qasrin lahaa ay jirto inaan la shartinin saddex mayl in laga baxo magaalada ama saddex farsakh in laga baxaa inayna sharti ahayn ee waxaa shartiya bunyaanta in laga baxyo dhismaa baa laysla ysla waxaana sugnaatay nebigu calayhi salaatu wasalaam salaadda inuu dalxulayfe ku qasriyey isagoo madiine ka baxay qadarkaana ma gaadho qadarkaana ma gaadho culammada qaarkood saddexda mayl bay xadiiska ka qaateen oo yidhahdeen saddexda mayl waa lagu qasrin karaa laakiin iyaga laftooda ishkaal baa lagu soo arooriyey oo waxaa la yidhi shaki raawiga uu shakiyaa ku suganoo saddexda mutacayin ma ahee ama saddex farsakh bay ahayd ama saddex mayl bay ahayd masaafada qadarka badan baa ka daliishan kartaane mar haddii shaki meesha soo galay qadarka yar xuja idinkuma sugnaa waayo rubama sawaabka aanu ahayn saddexda mayle e saddex farsakh yahay ya taasina waa ishkaal ay soo arooriyeen aasaartan saxaabada maxaa la odhan waxaa la odhanaya aasaartan saxaabada kow xadiiska marfuuca oo khilaafsanta laba aasaartan aasaar kale oo khilaafsan bay leeyihiin saxaabadan laftoodu mar labaadka saxaabo kaleoo si kale fatwootaa jirta oo anas ka mid yahay iyaga laftooduna waxay leeyihiin aasaar kale oo sidan ka duwan maxaa ka mid a waxaa ka mid a cabdulaahi ibnu cumar waxaa ibnu abi shaybe ka soo wariyey tuqsaru asalaatu fii masiirati alaasati amyaal sheekh albaani wuxu odhanaya sanadku waa saxiix salaadda waxaa lagu gaabinayaa saddex mayl ibnu cumar baa yidhi intaa keliya maaha waxaa kaloo ibnu cumar ka sugnaatoo ka asaxday inuu yidhi inii la akhruju asaacata min annahaar fa aqsuru salaa saacad maalinta ka midaan baxaa markaasaan salaadda gaabiyaa waxaa kaloo ka sugnaato ibnu cumar inuu yidhi low kharajtu miilan laqasartu salaa xaafid ibnu xajar baa odhanaya isnaadkeedu waa saxiix fatxu baarigu ku odhanaya fatxu baariga ku odhanaya ibnu cabaas wuxuu yidhi ida kaana safaruka yowman ila alcatamati falaa taqsur isalaa fain jaawazta dalika faqsur cabdirasaaq ibn abi shay baa soo wariyey haddaad markaa waxa weeye maalin safarto ilaa fiidka socodkai aad waddo ha ku gaabin maalintaa keliya hadday intaa ka badato hadduuma odhan marxalataynku hadday dhammaystirmaan ma odhan hadday intaa ka badato ziyaado ka yeelato gaabi way khilaafsantahay arbacatu bulud arbacatu bulud waa marxalateyn oo laba maalmood socodkeedao dhammaystiran calaa kulli xaal maadaama aasaarta saxaabadu iskhilaafsan tahay maadaama ay soo aroortay nebiga calayhi salaatu wasalaam masaafo saddex farsakha ama saddex mayla inuu ku gaabiyey maadaama aayadda aan waxba lagu qaydin waidaa darabtum fi alardi falaysa calaykum junaaxun an taqsuruu min asalaa waxay culammada qaarkood doorteen yacnii wax kasta oo safar lagu itlaaqo darbun fil ardi lagu sheegi karo socod arladii la socday inay tahay ama safar lagu tilmaami karo luqatan ay ku rumoobi karto in waxa weye salaaddii lagu gaabin salaaddii lagu gaabinayo wax taqyiida oo sharciga ugu soo aruuray mar haddaanu jirin in lagu gaabinayo saas aaweed bay culamada qaarkood saas yadaa doorteen waana sida daahiriyadu qabaan waana sida aasaarta saxaabada qaar laga soo wariyey waana sida shaykhulislaam ibnu taymiya iyo alcalaamatu lqayim ay doorteen calaa kulli xaal masaladan khilaaf badan baa ku jira yani khulaasada yani saas weeye jumhuurku waxay qabaan laba marxalo ayaa sharti oo arbacatu burud ah masaafadiina noqonaysa dhowr iyo siddeetan kilomitir ya xanafiyaduna waxay qabaan alaasatu maraaxil laba marxalo maaha waa saddex marxalo saddex marxalo waxaa loo jeedaa saddex maalmood socodkood axaadiista soo aroortay ee sheegaysa laa yaxilu limra'ati tu'minu billahi walyowmi alaakhir an tusaafira masiirata alaaati ayaamin ila wa macaha duu maxram iyo masiirata leylatayn ama masiirata yowmayn yani ama masiirata yowmin yacni kuwaasna ma caddaynayaan taxdiidka safar waxa lagu itlaaqa waayo qaar saddex maalmood bay sheegayaan qaar laba maalmood bay sheegayaan qaar maalin bay sheegayaan qaar marka way itlaaqayaan qaar way itlaaqayan marka khulaasadu waxay tahay calaa kulli xaal masalada khilaafkeedu waa sahl aqwaashaasina waa aqwaal bayna ahli sunna khilaafkeeduna waa khilaaf muctabara laakiin marka waxa weeye jumhuurku siday u badan yihiin rujxaanul adillana waxay u badan tahay in markaysaa mutlaqu safar ay ku rumoobayso maadaama nas saxiixa oo macsuumka laga hayo oo xadidaya aanu jirin haddii saxaabadu marka hadda ay qowl keliya laga hayn lahaa mukhaalif kalena aan la ogayn waxay noqon lahaayeen axaqu maa yutabac nas haddii la waayo laakiin maadaama saxaabadii iskhilaafeen yani waxay tahay aqwaashoodu inaan laga bixin aqwaashoodii inaan laga bixin haakada aayadda waxaa ku sugan in khiftum an yaftinakum aladiina kafaruu shardi baa lagu xidhay haddaa ka baqdaan gaaladu in idin fitnayso idin dhibaatayso marka qasriga salaadda la gaabinayo safarka gudihiisa ma waxa u shartiya khawf inuu raaco jawaabtu waxay tahay maya shardi uma aha shardi uma aha oo sawta aayadda ku sugan tahay shardigu in khiftum an yaftinakum aladiina kafaruu waxaa la odhanayaa shardigaasi wuxuu ku yimi muwaafaqatan lilwaaqic ayuu ku yimi xaaladii markaa jirtay ee haalibka ahayd ayuu waafaqsanaa haddii shardiga ama wasfigu ay ku yimaadaan muwaafaqatan lilwaaqic ama lilghaalib uu ku yimaadana laa mafhuuma lahu kama huwa muqarar fii culmi lusuul mafhuum male mafhum mukhaalafo lagama qaato sida cilmi usuulka muqararku ah mafhum mukhaalafo lagama qaadana khawfkaa haalib ahaa oo jiray oo waaqic ahaa kii jiray baa la sheegay loogamana jeedo xukunka in lagu gaar yeelaayo xukunka in lagu gaar yeelaayo loogama jeedo taasi waa qodob waxyaalaha mafhuumu lmukhaalafa la yidhaahdo culammadu qaacid ahaan waxay yidhahdaan haddii sabab kale oo aan ixtiraas ahayn loo keeno sida inay su'aashu ku saabsantaho isaga la weydiiyey sida waaqicada jirta inay sidaa ahayd sida khaalibka inay waafaqsan tahay sida tawkiid iyo adkayni looga jeediy kullu daalika mafaahiim lagama qaato ya iminka xadiiska aynu sheegayna haddeer laa yaxilu limra'ati tu'minu billahi walyowmi alaakhir an tusaafira masirata yowmin wa leyla ilaa wa macaha duu maxram haddayna ilaah iyo maalinta aakhira rumayn miyay u bannaan tahay maya tawkiid baa loo keena taan rumayn lafteeda uma bannaana waxaa loo keena litawkiid adkaynta lagu adkaynaa ayaa loo keenay haddama arta walaa tukrihu fatayaatikum cala albigaa'i in aradna taxasunan hablihiina addoommada ha ku khasbina zinada in aradna taxasunan hadday doonaan dhowrsooni haddayna doonin waa lagu khasbi karaa miya maya waa muwaafaqatin lilwaaqic waaqaca la waafaqay sida jirtaa sidaa ahay marka sidaas aawadeed mafhuum mukhaalafo lagama qaado adif ilaa daalika waxaad kaloo ku dartaa daliil kale oo sheegaayo iyadoo khawfku aanu jirin in safarkii salaada la gaabin karo oo waxa weeye waa xadiiska muslim saxiixa ku soo wariyey yacla bnu umaya ayaa wuxuu u tegayaa cumar xadiisku fi saxiixi muslim wuxuu yidhi yacla bn umaya sa'altu cumar bn alkhataab qultu falaysa calaykum junaaxun an taqsuruu min asalaati in khiftum an yaftinakum aladiina kafaruu waqad aminna ilaahay wuxuu yidhi in khiftum an yaftinakum aladiina kafaruu cumar buu weydiinayaa waqad aaminna aamin baynu noqonay maxaanu gaabinaynaa cumar muxuu ugu jawaabay cajibtu mima ajibta minhu ya cajibtu mima cajibta minhu fasaltu rasuul allahi sala allahu alayh wasalam yacnii waan la yaabay buuhi waxaad la yaabtaan ana la yaabay dabeedna rasuulka ilaahay baan weydiiyey sala allahu aleyh wasalam markaasuu igu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam sadaqatun tasadaqa allahu biha calaykum faqbaluu sadaqatah muxuu nabigu ugu jawaabay yaa sadaqatun tasadaqa allaahu biha calaykum waa sadaqo ilaahay idinku sadaqadaystay iyadoo nabadgerya jirtana inaad salaaddii qasrisaan haddaad safar tihiin faqbaluu sadaqata sadaqadda ilaahay aqbala saasaa nebigu igu jawaabiy xadiiskana muslim baa saxiixa ku soo weriyey saas khawfku shardigu ma aha khowfkuna wuxuu yimi muwaafaqatan lilwaaqic ama haalibkii lilwaaqic iyo lilghaalib labadaba waa la yidhahdaa labada mid walba waa saas allah waxa uu yidhi waidaa darabtum ay waidaa saafartum garaacan waxaa loo jeedaa socod haddaad safartaan ama socdaashaan fil ardi arlada yacni korkeeda aad safartaan oo socdaashaan fa laysa calaykum junaaxun korkiinna kuma sugna dembi an taqsuruu ay fii an taqsuruu inaad gaabisaan dembi kuma qabtaan min asalaati salaadda wax ka mida oo rakacaadkeeda wax ka mida aad ka tagtaan yani salaadaha rubaaciga ah ee afar afarta ragcadooda laba laba ragcadood tukataan wax qasriga kuma sugna salaadaha kale bilijmaac oo subax iyo maqrib wax qasriga kuma sugna bilijmaac bian tarudduuha inaa u celisaan baa ku qasrinaysaan baad wabaau taswiir min arbacin afar ka soo celisaan oo ila snatayni laba ragcadood aa u soo celisaan goorma in khiftum an yaftinakum aladiina kafaruu in khiftum haddaad baqataan an yaftinakum ay min an yaftinakum inay idin fitneeyaan a ka baqataan oo idin dhibaateeyaan yanaalakum idin gaadhsiiyaan ay yanaalakum ay yanaalukum odhan maysid maxaad odhanayn yani mufasirku mufasarka ayuu icraabta ka raacaya maa bacda ay cadfu bayaanin aw badel waa inaad icraabti raacisaa waxa la fasira maa bacda ay cadfu bayaanin aw badel ay yanaalakum inuu idin gaadhsiiyo bimakruuhin wax markaa aad nacaysaan oo dhibaataa inuu idin gaadhsiiyo haddaa uga baqdaan gaalada alladiina kuwii ay idin gaadhsiiyaan kafaruu gaaloobay bayaanun lilwaaqic shardigani wixii jiray caddayn la caddaynaayo wy iddaaka markaa jiray waaqic waa maxay khawfkaa jiray khawfka oo haalib ahaa khawfka gaalada laga baqaayo cabsi baa jirtay falaa mafhuuma lahu wax mafhuuma ma haddii wasfiga ama shardiga wasfigu waa sifada ila sifadu mafhuum bay yeelataa haddii wasfiga ama shartiga uu yimaado muwaafaqatan lilwaaqic ama muwaafaqatan lilghaalib laa mafhuuma lahu qaacida itlaaqa u qaado wax mafhuuma male mafhuum mukhaalafo ma leho lama odhanaayo haddaan cabsii jirin walow safarkii haba jiraba lama gaabinaayo la odhan maayo wa bayanat isunnatu sunnaduna waxay caddaysay ana almuraada bisafari waxaa safarka looga jeedaa hee altawiilu ka dheer inuu yahay baa sunnadu caddaysay buui wa huwa arbacatu burud waa afar beriid waxaa dhici karta sheikhu markaa inaan u raajicin xadiiskaoo oo xadiiska marfuuca ah yacnii u haysto inuu markaa qawi yahay nooc tasaahulna kole waa ku sugnaa suyuuti oo axaadiista yani wakhtiyada qaarkood ba axaadiis yani daciifa ama culamada kale qaarkood ay yidhahdaanba waa mawduuc ama waa daciif wakhtiyada qaarkood isagu quweyn jiray ama odhan jiray waa xasan fii bacdi alaxyaan nooc tasaahula ku jira nooc tasaahula ayaa ku jira wakhtiyada qaarkoodna axaadiis daciifa dacfigoodu daran yuhu isku quweyn jiri alfiyadiisa markaa mustalaxa laftiisana wuxuu ku nasgareeyey axaadiista dacfigoodu daran yahay in la ysku kabkabi karo oo inay gaadhi karaanba darajatulxasan ya darajatulxasan inay gaadhi karaan ya wma kaana lifisqin aw yura mutahama yarqa can ilinkaari bitacadudi bal rubama yasiru kaladii budi markuu ka soo hadlay yacnii axaadiista sanadkooda dacfigu aanu darnayn in laysku ququweyn karo hadday tacadudaan oo culammada kaleba la qabaan ayuu tii sii dhaafo markaasuu wuxuu yidhi wamaa kaana lifisqin aw yura mutahama wixii markaysaga loo daciifiyey inuu markaysaga faasiq yahay raawiga soo wariyey ama muttaham bilkadib uu yahay ya wixii kaasoo kale u sugnaaday yarqa can ilinkaari bitacadudi munkarnimada waa ka korayaa hadduu tacadudo oo laba saddex faasiq waxay soo wariyaan waa inta iskabaan bay dabeedna munkarnimadii intay ka baxaan bay dacfi caadiya soo gaarayaan haddamaarka dacfi caadiya ama laba ama saddex muttaham bilkadiba muttaham bilkadib wa muttaham bilkadib wa muttaham bilkadib ya haddii ay tacadudaan isaguna inkaarka munkarnimada waa ka koraya markaasuu dacfi caadiya soo gaadhaya bal rubama yasiru kaladii budi waxaabuu noqon karaa buu yidhi sidii kii lasoo bilaabay hadalka lagu soo bilaabay xasankaabuu gaari karaa ilaa darajatu xasan ayuu gaari karaa saas aawood ba axaadiis culamada kale ku xukumeen inuu mawduuc yahay wakhtiyada qaarkoodu yidhi waa xasan waxaa ka mid ah xadiiska tilmaamaaya ruuxa markaysaga muxamed lagu magacaabo kii ku magacaabiyo isaguba jannaday gelayeeda ya kii muxamed lagu magacaabo kii ku magacaabiyo isagaba jannaday gelayaan marka xadiis sheegaayo mawduuca oo been abuura ayuu yidhi waa xasan oo dee markaysa markaa waa ya uusaa yidhi haatuu odhanaayo fa ina liya dimmatan minhu bitasmiyati muxamada wa awfa alkhalqi bidimami aniga nebi maxamed ballan baa naga dhexeeya ballanku muxuu naga dhexeeya bitasmiyati muxamada magacawgayga muxamed laygu magacaaba ballan nagaga dhexeeya buui inaan ahlu janno ahay oo ii shafeeco qaadayo aan jannada gelayn dalaq bitasmiyati muxammada wa awfa alkhalqi biddimami nabiguna calayhi salaatu wasalaam waa ka khalqiga ugu oofinta badan ballamada ya baydku burduhu ka mid kasa wa bayanat isunatu ana almuraada bisafari aawiil sunnadu waxay caddaysay waxaa safarka looga jeedaa inuu yahay aawiil ka dheer inuu yahay wa huwa arbacatu burud waa afar bariid buuri afarta bariid waa lix iyo toban farsakh bariidkii kastaa afar farsakh buu ka kooban yahay afar afar lagu dhuftay waa lix iyo toban farsakhii kastaana saddex mayl buu ka kooban yahay saddex marka lagu dhufto tobankiina waxay noqonaysaa sideed iyo afartan mayl bay noqonaysaa marka siddeed iyo afartankaa mayl haddii taqdiirka casriga la yaqaano hadda markaysaa loo eego yacni siddeetan iyo wax yar bay noqonaysaa ama koob iyo siddeetan ama waxaan dhaamin koob iyo siddeetan ilaa saddex iyo siddeetan meelaha haddii lagu dhufto taqdiirada culamada qaarkood ay sheegeen markay qiyaasahay culammadu sheegeen markaysa markaa laga qiyaaso oo yidhahda afar kun oo diraac kii weliba weeye diraaci kastaa waxa weeye waa intaas oo farood farti kastaa waa intaasoo shaciir dabeed markaysa marka sentimitirro loo rogo dabeedna markaysa waxa lagu dhufto ya waxay noqonaysaa siddeed iyo siddeetan kilomitr bay noqonaysaa oo taqdiirka casriga inta uu sheegaya fadfarigu iyadu laa maxalla laha min alciraab oo weliba shaaficiya u nisbaynaya cajiib kulaha fatakunu masaafatu alqasri miatan waarbaciina kilomitran taqriiban wa hada alfuqahaa ashaaficiya kama huwa daahiru madhabi alxanaabila habaa ku dhisa wa marxalatan waa laba marxalo wa min qowlihi falaysa calaykum janaaxun anahu ruqsa labada marxalo waxaa loo jeedaa waa laba maalmood socodkood oo waxa weeye geel yacni raran aw raran ama geel raran yacni markaa waxaa la wadaya maalmaha labada maalmood yani miqdaaru sayr iljimaal almusqalati bilaxmaal waayah wa yu'khadu min qowlihi waxaa laga qaadanaya hadalkiisa allahu yidhi falaysa calaykum junaaxun dembi kuma qabtaan annahu ruksatun rukso inuu yahay laa waajibun waajib aanu ahayn alayhi shaaficiyu sidaa waxaa ku sugan shaafici baa ku sugan kada maalikiyaduna waa qabaan iyo xanaabilada badankooda laakiin xanafiyada iyo bacdu ahlilxadiis iyo daahiriyada iyo waxay qabaan inay waajib tahay waxaa laakiin halkaa laga reebaya hal masalo masaladaas waxaa laga yaabaa bacdu alaba inay seegto masaladaas waa maxay qofkii oo safara ayaa meel uu ku soo beegmay ama tuulo uu istaagay imaam muqiima oo tujinaya salaaddii buu ku xidhay imaam muqiima oo salaaddii tujinaya ama duhr ama casar ama cishe buu ku xidhay mar hadduu imaam muqiima ku xidhay waajib waxaa ku ah inuu dhammaystiro xadiis bayna leedahay xadiiska ibnu cabaas baa ku soo arooray sunnatu abilqaasim inuu ku sheegay sunnihii nebiga inuu sidaa tahay attaabicu taabic imaamku markaa waa ku jiidanaya imaam muqiima haddaad ku xidhato adigoo musaafir ah yaa inaad dhammaystirtaa waajib kugu ah ma keliya markaad awalka ka soo gaadho aad la wada tukanayso ee xataa wax ka mid a ah haddaad ka soo gaadho waa inaad dhammaystirtaa yacani ragcaad baad ka soo gaadh laba ragcaad baad ka soo gaadhay masalan aniga way dhantoo waa la salaamad naqsanaya odhan e waxa weye inaad u kacdaa dhammaystirtaa garashabaaga dadka qaar ku dhacay waxaa ka mid a inay waxa weeye ku xidheen imaam muqiima labadii ragcadood markuu ataxiyaadkii ka kacay buu salaamad naqsaday haddana casarkiina wuxuu ku xidhay markaysaa labada dambe ya salaaddiisaasi ma asixin ya ina alkaafiriina kaanuu lakum caduwan mubiina ina alkaafiriina gaaladu kaanuu lakum idinka waxay idin ahaadeen caduwan col bay idin ahaadeen mubiinan bayin alcadaawati cadaawaddoodu ay caddahay halkaha inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk